بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا علي بن عبد الله المديني أبو الحسن قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني أبو بكر صاحب المصنف قال أخبرنا معمر بن راشد أبو عروة اليماني عن سعيد بن عبد الرحمن الجحشي صدوق عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم من ثقات التابعين عن السائب بن يزيد قال كان عمر cumar muxuu ahaa yani caطaa abi way saa'ibku kaana cumar wuxuu ahaa radi allahu tacaala canhu yamuru bina kiina mara nisfa الnahaari maalinka kala barhkeeda yacnii lix saac meelahaasoo kale ayuu cumarna mari jira annagoo meelo fadhina aw qariiban ama xilli ku dhow minhu min nisfi الnahaar ama maalinka kale barhkiisa xilli ku dhow buu na mari jiray fayaquulu wuxuu odhan jiray cumar quumuu istaaga kaakaca oo faqiiluu qayluushada seexda ilan baabulqaa'ilati baynu kusoo jir qayluushii baanu kusoo jira cumar marka wuxuu fari jiray saxaabada iyo taabiciinta meeshaa jooga inay qayluushadaan famaa baqiya wixii hadhay ee wakhti ah ama hooskii inta yare hadhay ee dhaandabagaallehe lugahada ku baaba'aysahay falishaydaani shaydaan buu u sugnaaday xasanulisnaad maxaa yeelay waxaa ku jira saciid ibni cabdiraxmaan aljaxshi oo nin saduuq ah xadiiskiisa la taxsiiniyo idan waxaa laga qaadanayaa in salafku iyo taabiciintu iyo saxaabaduba ay ku dadaali jireen qayluushiga leanna waa hurdo wanaagsan oo jidhka uu ku nasanayo kuwuna kaalmaynaysa inaad hadhow soo kacdo qiyaamuleylka iyo wixii la midka ah. inaad maanta o dhan soo taagnaatod on duruuf kugu kallifin ood ka soo jeedto ood uun qoraxda wareegto oodaan harsanin ayib waa dhaqan shaydaan wey haday duruuf laakiin kuu geysa waa masalo kale bacdu ahlicilmi waxay leeyihin shardi maa inaad seexato ee shardigu waxaa weeye inaad nasato oo bal xilli aad shaqada ka fadhiisato yar nasato o aad yeelato maalinkii niska hore weliba ayb xadaanaa xajaaj ibnu minhaal qaala xadaanaa xamaad ibnu salma can xumayd ibn abi xumayd aطawiil can anasin qaal kaanuu yujamicuuna kaanuu saxaabadu waxay ahaayeen yujamicuuna kuwii jumcada tukada salaadda jumcada ah bay tukan jireen uma yaqiiluuna markaasay qayluushan jireen idan waxaa laga qaadanayaa jumcada inay amin hore tukan jireen saxaabadu xilli hore bay tukan jireen ayib bacdu salaf waxay u deliishadeen in jumcada la tukan karo qabla azawaal intaan la gaadhin duhurka lix saac baa jumcada la iska tukan karo shan saac iyo badh ama waxa u taqaanaanba idinku labayo tobanka ama koobiyo tobanka iyo barhka meelahaas subaxnimo <clears throat> kaanuu yujamicuuna way jumcaday tukan jireen saxaabadu uma yaqiiluun kadib bay qayluusan jireen culamada le jumcada lama tukan karo qabla zawaalna waa in bacda zawaal la tukadana waxay leeyihin iyagu waxaa weeye macnuhu maadaama niska hore hadday seexdaan ay jumcadii ka daahayaan jumcadan la yidhaaha loo kallaho tabkiir iyo tahjiir baa laisku oga in ruuxa amin hore u kallo saacadda koobaad saacadda labaad saacadda saddexaad afraad ilaan waxaa socdaa malag baa wax qorahaye idan maadaama tabkiirka iyo kallahaadi jumcada ay diidayso in niska hore la qayluushado markay jumcada tukadaan bay qayluushan jireen wadaadana dhankaasi ka wareegahaya xadaثna muسى ibn ismaaciil atabudaki qaala xadaثna sulaymaan ibn mugiiraة اlmakhzumi can haabit ibn aslm albunani qaala anas ma kana liأhli اlmadinaةi sharaab xayثu xurimat اlkhamru أcjaba ilayhim min الtamri wاlbصri faإnii laasqi asxaaba rasuuli اllahi sal ly slam whm cinda abi طalxata mara rajulu faqaal wuxuu inooga sheekaynayaa arrin cajiib ah oo xadiidkii saxiixaynka ay soo saareen keyrkoodba hadda ka hadlaya anas anas wuxuu leeyahay maadaama uu ahaa wiil yar oo reer madiine ah adeerkii abu طalxa iyo dhaqankii ansaareed iyo dhaqanka carbeedna ka warqabay maalinkii khamrada la xarimay dhacdo dhacday buu ka warramaya saxaabigu wuxuuna ku yidhi maa kaana oo ma ahayn liahli اlmadiinati reer madiino sharaabun sharaab cabbitaan acjaba ka qiimo badan ilayhim xaggooda kala qiimo badan min atamri wاlbusr timirta iyo curdanka timirta curdankeeda busrigu waa nooc timirta ka mida waliba markay curdanka tahay weeyaan xayثu goortii ama xilligii xurimat اlkhamru khamrada la xarimay ayib yani xayثu xurimat اlkhamr waa jumla اctiraadiya ayb lakin wuxuu hadalku u xidhan yahay ma kana liahli madinati sharaab acjaba bay iskugu xidhanta sharaab reer madiina ay ka jecel yihiin timirta iyo busriga ma jirin buu hi yani timirta iyo busrigaasoo laga dhigay sharaab la cabo ma aha timirtoo iskeeda ama Eh, bufrigo sidiisaa maaha marka la qooshe la qooye la khamreeye wey khamre laga dhigu ka hadlaya eh, saxaabigu maalinkii khamrada la xarimay xilliga ay taa ka jeclaayeen ma jirin buuri waxaa maxaa dhacday fa innii anugu la asqii mid waraabin hayaan ahaa buuri asxaaba rasuulilaahi yani xiina asqii la asqii xiina asqii wey mid waraab ama usqi waxaa tirahdaba asxaaba rasuuliillaah asxaabta uu sheegaya jamcina waa abu cubayda eh, caamir majarax ninkaa u taqaaneen adeerkii abu طalxa ubay ibnu kacab abu ayub alansaari iyo aba dujaana iyo sahl ibnu bayda iyo mucaad ibnu jabal iyo keyrkood wey bacdu riwaayaad baa caddeeye waa ilaa saxaabo ku dhow sagaal ama sideed ku dhow <clears throat> wahum saxaabadu ay joogaan cinda abi alxa abi alxa gurigiisa iyagoo joogay ana adeegayo khamradan siinaya buuri anugu teelaan ahaa ninka khamrada qaybinaya baan ahaa waa sharaabkii markaas la khamre busri laga sameeyey ama timir laga sameeyey iyo anugu teelahayey ragguna waxay marti u ahaayeenoo marti soorhaye u loogay abu alxa oo adeerkii ah mara rajul nin baa soo maray yani markaan anugu waraabinhayay saxaabada oo waliba cinda abi alxa jooga ayaa nin soo maray mara rajulun nin baa soo maray faqaala ninkii wuxuu yidhi ina alkhamra khamradii muslimiinay qad xurimat waa la xarim fainii laasqii fainii kuntu la asqii id mara rajulu faqaala wuxuu idhi ina alkhamra khamradii qad xurimat hal nin weeye jamaaca walaa koox midna lama sug hal nin baa soo maray dayrkii wuxuu ihi or hooy raggiinad baashu u bilqan tahayo khamrada waa la xarimay la socda uu iska dhaqaaqay famaa qaaluu maysan odhanay saxaabadii abu طalxa ka mid ahaa ee baashu u saarayd miiska mataa goormaa la xarimay maysan weydiin u fiirsa hadda bimacnaa say saxaabadu u fulinhayaan amarka ilahi subxaana wa tacaala u dhaga wadan yihiin loo leeliyey loo tarbiyeeyey ee marka ilaahay baa yidhi subxaanahu wa tacaala ama rasuulkiisii baa yidhi ay dib u hoggaansamhayaan soomaali indha cadna tiraa saas le indhahay taagay waxay kaa qaadan iyo waxay kaa dhegaysa midna masi jiraan indhahay faraha kaa gelin yacni waa imtitaal baa la rabaa yacni shayga tawxiidka iimaanka ah iimaanka ruuxa muslimka ama tawxiidku marka la soo ooriyo oo la soo koobo shan tiir buu ku taagan yahay tiirka koobaad waa maxay waa alkufr biطaaquut shay kastoo ilaahay sukadii la weyneeyo ilaahay khayrkii la caabudo xadgudbay asaguna xadgudubkaa ku raali noqdo waa in lagu kufriyo faman yakfur biطaaquuti wayu'min biاllahi faqad istamsaka biاlcurwati اlwusqa man qaala laa ilaha ila اllah wkafara bima yucbadu min duuni اllah xadidkii fi saxi muslim wغayri wuxuu riwaaya man waxad allah idan shardiga asaasiga waxaa weeye ee iimaankada ka horeeyaay waa inaad ku kufrido ilaahay kheyrkii uunka wax la mooday ee la daba istaagay la dabagala ama awliyaa ama ambiyaa ama rusul ah ama malaa'iga ama jina ama insi ama geediya abootiyo xayawaan iyo bahaa'im iyo cidood ah waxaasoo dhan waa inaad ka toobadkeento ilaahay keligii aad caabudo subxaanaه wa tacaala nabi maxamed inaad ka mar alkufr bاtaaquut waa rugni asaasi ah rugniga labaad waxaa weeye aliimaanu bilhayb waxaynu gaalo ku kala tagnay waxaa weeye ruuxa bini aadamkaee basharka ah waxaa indhihiisa yaalla wuu rumayn wax inkari karaa ma jiraan war waxaan soo cer ma aha nin rumaysan yahay waxna waa maxay waa dhul kan muxuu yahay mikrafoon wey ruux kastoo bini aadama indhihiisa waxay hayaan ee ay taabanayaan ama xawaasiisa shanta uu ku dareemi karaay wuu rumaysan yahay laakiin muslimiintu waxay rumeeyeen waxay arkeen iyo waxaysan arag iyo waxay gaari doon iyo waxaan imanaysan ah, gaari doonin intay adduunka joogaan oo aakhara iman doona idan masalatu alghayb in la rumeeyo oo ilaahay rasuulkiisa waxay sheegeen maqna aad tiraahdo nacam ilaah waan qaatay waa masalo lagu kala tegay muslimiin ee gaalab kala tageen saa darteed ilah wuxuu ku bilaabay aliflaamin dalika alkitaab laa rayba fiih dhamme aayadda ku xigtamaamay aladiina yu'minuuna bilghayb haybka allah ka mida ah, subxaana wa tacaala malaa'igtaa ka mida ah. ambiyada horraysay baa ka mida qiyaamaa ka mida diintaaba u badanta yani masaa'ilka iimaaniyaadka hayb bay u badan yihiin idan alkufr biالطaaquut wاliimaanu biاlghayb maxaa ku xiga oo shardi asaasi ah shardiga asaasiga kale waa maxay imtisaalu awaamir waاjtinaab الnawaahi ilaahay wuxuu ka amray inaad la timaado nacam wixii lagaa reebay aad ka istaagtay yactira idan saxaabigu maxaa la yidhi saxaabay alaabtan idiin karaysay idiin balqana meesha idiin dhooban ina allaha qad xarama alkhamr say u degdegeen u fiirsa ay u fuliyeen amarka ilahay iyo nahyigi waxay yidhahdeen goormaa la xarimay maxaa loo xarimay maadaa goobjoog ahaa goormay dhacday tolow qiil ma ka furan yahay dacwo maka abadan imtithaalu awaamir waijtinaab nawahi waa rugni saddexaad oo asaasi ay ku dhisan tahay waxaa weyaan tawxiidka imaan ku dhisan yahay rugniga afraad waxaa weeye cibaadat اllahi subxaanaه wa tacala rabbi la caabudo calى طariiqati rasuul in ilaahay subxaanaه wa tacaala keligii la caabudo laguna caabudo calى ma jaءa fi lisaani rasul lah sal lay slam ka shanaad waxaa weeye waxaan leenahay alcilm waxaad ku kufriya oo daaquudka ah iyo waxaad caabudi oo alla subxaana wa tacaala iyo waxaad rumayn oo hayb ah waa inaad cilmi aqoon u leedahay waxaad fartoomi eed fulin ee awaamirta ah waxaad ka reebtoomi eed ka hari ee nawaahida ah waa inaad og tahay waxaan ma daaquudba mise ma ah waxaan ma shirkiba mise waa tawxiid yani cilmi waa laabudda cilmi haddaan la helinna waxba socon maayo shanta rugni baa u weyn rugni lixaadna waa lagu dara almuhim si kastaba noqoto waxaan uga jeednaa saxaabadan maadaama intaaba ay rumeeyeen markii la yidhi wixii aad jeclaydeene sharaabkii adduunka idinku qiimo badna agtiinu maanta la xarimay dulmi waa ka istaageen ayib bal fii bacd riwaayaat waxaa ku sugan cinda axmed wahayri fawallaahi maa qaaluu mata ma dhihin ilahay baan ku dhaartay goormaa la xarimay fma sa'luu canha walaa raajacuu fiiha maysan weydiinin xilligan la xarimay jawaabna kamaysan socin wax hadala kamaysan kelin ayb aw xataa nandura maysa famaa qaaluu maysan odhanin xataa nandura bal haynoo taalo haynoo karto baashu haynoo dabolaato intaan ka hubsanayna xaaladda la sheegay ayb qaaluu waxay dhahdeen yaa anas anasow ahriqha daadi hub waxoo dhanba cashuumihii iyo dheryihii bikilaa iyo toobtihii buuxay iyo qararooddii buuxday ee khamrada ahayd iyo sharaabkii ka rahayee laga shaqeeyey oo umu sulaym ka shaqaysa iyo abu talxa saxaabadii u fadhiday doonaysa inay cabbaan anaskii teelahayey wixo dhan lagu kala kacay anasoo waxaa le saad horaanba u teelaysay eed u qaybinaysay haddana qabo ahriqha uma qaaluu bukhaari intanu ka raba asagu hawlaha baab kala weeye uma qaaluu way seexdeen buu ka rabaa baabulqaa'ilati baynu kusoo jirra ma ogtahay uma qaaluu markaasay laamadoodeen ama seexdeen cinda ummi sulaymin ummu sulaym agteeday seexdeen xoogow ila xidhi kulub bay ahayd xataa abraduu ilaa ay qaroobeen ragga xoogow bay sii kabadeen ila baashu ilahay ma xarimin way bannaanayde xoogow baa lasii cabay raggu waa la yar kacsan yahiyo indhihii baa guduudanoo ninku waa afku ka abuurinaya ninku faraha saaran meligii baa galay ayib marka ninka ilahay khamradu ka degto uu miirsado raggu meesha bay seexdeen waa daateen xataa abraduu ilaa ay qaboobeen oo wakhtasaluu ay qabaysteen markay qaboobeenoo duhr laydhu martay ayay aayar musqusha geleenoo waa qabaysteen kulligood raggoo dhanba ragga hadday khamri cabbeen waxbaa ka shiiri oo waa soo qabaysan barfuun bay u baahan yihiin iyo eh, foox baa loo baahan yahay iyo unsiya loo baahan yahay waa garan uma ayabathum waxaa u udgisay umu sulaym baa udgiso haddana waxay siisay xoogo barfuun iyo cadar isla dhacaan war kadibna balnabi maxaad ka hor wey amarkiina waa furiya oga wada khamradu waa daadiyeen dharyihii waa la qubay haddana waxay rabaan inay xogtii si fiican u hubsadaan iyagoo amarkii fuliyeyba uma raaxuu markaasay aadeen ila nebiy rasuulkay u caraabeen faida alkhabaru kama qaala arajulu faidaa isla markiiba waxaa weye alkhabaru hadalku iyo warku mahadhadu kama qaala rajul ninkii horse uu yidhi wey ina allaha qad xarama alkhamra ama ina alkhamra qad xurima qaala anas wuxuu ihi famaa acimuuha bacdu weligeed weligood ma dhadhamin dib dambe maalinkaasa ugu dambaysa famaa acimuuha ma dhadhaminin bacdu yani bacda dalika alyowm maalinkaa la xarima laga bilaabo raggii saas ahaa dib dambe khamra ma dhadhamin hada huwa اlimtihaal walijtinaac can almanaahi idan wuxuu ka rabaa bukhaari uma qaaluu way qayloshadeen hawla yaqaana inay tahay raggu inay qaylooshadaan oo dabayshu marto baab nawmi aakhir الnahaar wuxuu baab yahay maalinka niskiisa dambe in la seexdo gelinka dambe xadaثna mxamed ibn maqatil ibn marwan الrazi qaala akhbarana cabdالlahi mubaarak almarwazi abu cabdالraxmaan xadaثna miscr ibn kidaam ثiqaة imaam can haabit ibn cubayd xaafidun iqa can bni abi leyla cabdiraxmaan wey ibn abi leyla cabdiraxmaan ibn abi leyla abu leyla alansaarina waa saxaabi wiilka cabdiraxmaanna taabici wey marka ibn abi leyla isaga wey wiil asagu dhaba maxamed lyado daciifa ama sayi lxifdi ah iyo asna lagu ilaaqaa ibn abi leyla lagu ilaaqaa laakiin hadda ninka meesha ku jiraaye waa cabdiraxmaan ibn abi leyla ataabiciy aljaliil can khawaat ibni jubayr khawaat ibni jubayr asaguna waxaa weeyaan waa taabici wey qaala wuxuu yihi taabicigaas nawmu awali الnahaari khurqun wa awsaطuhu khulqun wa aakhiruhu xumqun saasuu yidhi nawmu awali nahaar maalinka niskiisa hore la seexdaay khurqun waa jahli doqonnimo wey waa dabaalnimo xilligaad sheeqaysan lahayd eed aqdaaman lahayd eed xoogsan lahayd eed magaaladu waxay ku bariday waxa jira aad ogaan lahayd baad ka seexatay lugtaa taagtay idan khurqun waa maxay waa farsamo xumo wey waa farsamo xumo ayib alkhurqa asalkiis waxa wa ruuxaan sancada lahayn waxba aan samaysan jirin aan waxba qabsan karin idan khurqun waxaan leenahay farsamo xumo weeye xilliguu ruuxu irsaaqadda ilaahay u kallihi lahaa allaahuma baarik liummatii fii bukuuriha ee ka wardooyn lahaa ayaad iska seexatay duhurka u so dhadhacay saa iskaga jift adoo xanuunaya dhib nimad midna ku hayn marka waa laga fiican ku leeyahay khawaad ibnu jubayr wa awsaطhu maalinka bartankiisa in la seexdana khulqun sajiyatun wey waa abeecad iyo caado waa dhaqan dadku leeyahy waa dhaqan la yaqaan niska hore markaad dhaqaaqdo ood xoogow soo orodood soo daashood soo dhiido inaad xoogo jimicsato nasato waa loo baahan yahay waa dabeeca iyo sajiya la yaqaan yani khulqun waa dabeecad wey ama waa caado ama waa dhaqan wa aakhirahu aakhiruhu aakhir annahaar maalinka aakhirsi dambe in la seexdana xumqun waa dabaalnimo ama nacasnimo ama doqonnimo buuri xilligaas xilligan dhihi jiray hurdo casar waa way ka cadhaysiisaa dhallaanna way ku oheysaa bay dheh saad iskaga fiican tahan baad casarka seexan adoo indhihi ku guduudan yihiinoo xanaaqsan oo ad moodi in aabbaha la dilay inbaad ruuxa soo gey ruux kula hadlaan waad laacaysaaba ayib almuhim lam yasix xadiid ku asaxay ma jiraan fi الnahyi can الnawmi fi aakhiri الnahaar wala fi awsatihi wala fi awalihi hal xadiid kuma asixin laakiin bacdu الsalaf aqwaal bay ka leeyihin sida sheekhan oo kale ayib mxuu ahaa leyt ibnu sacad alfahmi اlmasri ayaa waxaa la yidhi aakhirka maalinka niskiisa dambe bacd alcasr ninka seexdaay waa caqligiisa waxbaa gaadhahay intaas sanaan soo seexanaya bu amaa kaa caqda labadeen weligii wax kuma arag waana seda badaas waxaa inama seda barnugu markaan daneeka soo dhamaysaa istuuraa bu intaan maqrib laga gaara baan oogn guduudsadaa ayb wax xadiisu aduu ku asaxay bacd alcasri nahyi ah walaa bacda salaati اlfajr walaa fi eh, lwasad midna ma jiraan almuhim laakiin qayluushiga waa shay la ammaano sunada ku sugan marka tawna lala socda insha allahu taala Hmm. waa mawduuc xadiidkaas mawduuc ah. baabulmadubati wuxuu baab yahay martisoorki suuriyada buu baab yahay maduba sheekh ma xadidkaas silsilada ku daciifada kadibna asarkan leyt iyo jamaaca min asalaf bacda casr seexan jirtay buu keenaa sheekhu ayb baabulmaduba kul mamadubadu waa maxay waa kulu maa duciya ilayhi min طacaam sooryo kastoo lagugu yeedho wey madubadu waa sooryo ama waa allabari ama waa zab waxaad dhihi jirteen maxaan dhahnaa oo kale weliimadu waa midda midda waxaa weyaan arooska u dah weliimada ta arooska u dah taasay caan ku tahay inkastoo loo isticmaala waxyaaba badan ayib eh? muraad ha muraadkaan rabaa ereygaasa asna iga maqnaa mm, muraad muraadna waa la yihahda hawlahaas wey xadaثna camr ibn khaalid ibn faruuq iqة imaam qaala xadaana abulmaliix alfarisi wasmuhu sabiix waa la sheegaa waxaa kaloo la sheegaa in lada xumayd xumayd waa ina soo marin nintiqa imaama wey qaala wuxuu uhi samictu maymuunan yani ibni mihraan ibna mihraan maymuun mihran waa nin taabico jaliil ah nin wuxuu ahaa bazaaz oo dharka iibiyo dukaanla ah dharkuu ka shaqayn jiray wa maca daalika wuxuu mas-uul ka ahaa qayb dhan oo dhaqaalaha dowladda muslimiinta cumar ibn cabdilcaziiz alkhaliifat araashid iyo kharaajka qaybo badan buu hayay nin caabidan u ahaa zaahida aad u qiibo badan wiiluu dhaloo la yidhaahdo cam cumar cumar ibn maymuun ayuu asagoo waayeel wuxuu ku hi abbu intaada kaxayso abu saciid ii gee maalin maalmaha ka mid a abu saciid ii gee buui abu saciidna waa kunyat alxasan ibn abialxasan albasri markaasaan aabbahay kaxeeyey buu ihi kaan dhexda marayno yaan faraq biyo ku jiraan oo rogahayay oo yaan ku soo duq ma tallaabsan nin waayeelo tallaabadii baa isku dhawaatay waxaa daa tallaabsaneed meelaha ka booday ee dalcadaha ka lalay hadhow tallaabadubaad madhaa waxaad u socon sidii digaagti ilmo caruur ahoo socodbaradaad noqon tallaabadaada marka duqii baa ka tallaabsan waaya buu aabbahay ahaa meeshii jeexanayd ee faraq ahayd ee hogga ahayd curuba koorad baan siiyey waxaan idhi anaa seexanoo sidii bundadii baan ku seexan toge idulmar aniga cumar wuu seexday wuxuu ku seexday faraqi sida dhagax weyn oo dheer baa la dhigaa mogta marka meesha sida dhagax baa ugu seexday boqorada duq uu ku tukaday uu maray markuu xagga istaagay yuu kacdo gacanta qabtay haddana kaxeey wiilii aabbihii markaas abu saciid buu u tegey albaabkii wuu garaacay markaasuu gabadh yar baa ii soo baxay toddoba jir ah cumar baa ka sheekeen la yaaban cumar baa ka sheekayn markaasay tiri waayo odayaa odaygu waa kuma markaasuu yihi waa maymuun ibnu mihraan waxaan rabaa walaalkay xasan waxay tiri halkaada joogi intaan idan soo weydiinhayo gabadh yaroo toddoba jira wey ama lix jir meelahaas markaas markaasay soo noqoto waxay tiri ma ninkii kaatibka u ahaa iyo ama wasiirka maalidda u ahaa cumar bin cabdilcasiis ba ahaa soo gal bay tiri shaqi baa tahay shaqi baa tahay bay tiri maxaa shaqi iga dhigay waxaa kaa dhiga adoobaba ninkii khaliifkaa wanaagsanaa iyo dadku qumana ahlukhayrkaa la socday aminkan maxaaba ku reebayba adduunkan fasahaadsan waxaa amminka soo taagay soo ayaan darre ma ah nin khayr baan haddaa tamar waad ka dhiman lahayd bay tiri aniga iyo cumar iyo meelahaad indhaad hadda ku wareegaysa kan yarkaa dhashay iyo wad ayaan daran tahay gabadhiiha muranka iga daayo ifasaxa buui gaba yaroo lix jiroo dhib badan wey abi saciid buu tegey wuxuu i abu saciidow ina qalbii qad qasaa qalbigaa ingegey buu i ee ii dabci ii jilce qalbiga ii jilci bu markaasuu xasan albasri wuxuu ku akhriyay afara'ayta in matacnaahum siniin uma jaaءahum ma kaanuu yucaduun ma agnaa canhum ma kaanuu yumatacuun aayaddaasuu laba goor ku celiyay xasan basri maymuunna waa suuxay xasanna waa suuxay aduu maymuun durbubu iska fadhiistay duqa xasan ahaa yaa jafleeyey gabadhi way ku xanaaqday cumar iyo maymuun bay ku xanaaqday odayga horaanbuba dhibbanoo habeenkii baan ku rafaatanay oo waagu markuu baryuusu u ooyey indhabeelaye xaggeed ka timaadeen kaarba qabtaan bay ku tiri adig waa laga tegey almuhim markuu soo laabtay cumar baa la yaaban aayaddan xasan basri u akhriyey ee aabbihii ula raftay duqii xasan ula rafanhay wuxu uhi aabbagu ninkii xasanaad ammaanaysay waxba muusan sheegin axaadiidba ma akhriyin qur-aan badan ma dareenin laba aayad buu qac ka siiyey waad iska rafatay wax lagu raftaana meesha mulina waa sidee haddii aad qalbigaada duxu leeyahay buu ku yidhi aayadduu nagu akhriyay haddaad dareemaysa buuhi dhaawacyada waaweyn dulale qalbigaad u yeelahayd buui qalbigaad hadduu qoyan yahay daaqaday la bixileed bu qalbigaada qayba ka mida la tegileh ee qalbigaada cumar ongey oo dib iskugu noqo buui almuhim ninka le maymuun ibn mihran nin aad u qiimo badan oo taabici oo khayr badan buu ah wiilkiisa la weydiy wuxuu ku ui ma kaana abi yukhiru الsalaa wala siyaam aabbahay buuhi soonkana ma badan jirin salaadana ma badan jirin walaakin kaana yakrahu an yacsiya allah laakiin wuxuu necbaabu rabbi inuu caasiyo ma salaad badnayn ma soon badnayn laakiin rabbi ma caasiyi jirinba hawl weyne ma og tahay hadaad shanta waqti ku urursato addoommaha ilahina kaa nabadgalaan maxaarimta rabbigiina ay kaa nabad gasho waa daraja aqaali awe qaala wuxuu ihi maymuun sa'altu naafican mawla ibni cumar baan weydiiyey hal ibnu cumar ibnu cumar ma aha yadcuu ummadda mid ogu yeedha lilmadubati soolin ummadda ogu yeedha muraad iyo weliime iyo zab ummad ma ugu yeedhi jiray mase xilliguu wax guursaday weliime leeyahay bes umma dadku u yeedhi jiray qaala wuxuu yihi laakinahu hase yeeshee maalin maalmaha kamid hawshaan uma sheegi karee inkasara lahu waxaa ka jabay baciirun neef geelaa ka jabay maalin maalmaha ka mid ah. hal baa jabtay ama riti baa jabay fanaxarnaahu waanu gowracnay uma qaala wuxuu ihi uxshur calaya almadiinata naaficow intaad baxdo reer madiine ii soo ururi magaalada dad ku nool ii soo ururi uxshur soo jamci calaya almadiina magaalada dadka jooga ii akhyaarta igu yeedh qaala naafic wuxu faqultu yaa abaa cabdiraxmaan waxaan ku dhi aba cabdiraxmaanow calaa ayi shayin dadka maxaan iskugu yeedhaa ma jabay oon ayar shaaruqnoon weydaysanay oo lafihiisii xoogow iska adag oo maxaa dadka loogu yeedhaa meesha hilba fiican ma yaallaan baastiya buriis maadan keenin kibis iyo rooti iyo canjeere midna ma haysid maxaa dadka loogu yeedhaa <laughs> calaa ay hay wuxuu i laysa cindanaa khubzun naafic baa hadalkii wata laysa cindanaa khubs kibis ma hayno hilibka waa in lagu cuno maraqa kibis rooti la helo iyo muufo la helo faqaala cabdullaahi wuxuu idhi allaahuma laka alxamd ilah wadaa maad kuu sugnaatay haadaa waxaana hor yaalla buu ihi curaaqun waa lafo curaaq yani waa lafta la feente ee la cuno lafta hilib kala layihahdaa ee waxun ilkaha lagu jida leh o wahaadaa maraqon waa maraq warfuudna waan haynaa ayib xogow lafoo la qanqayna waa yaallana maxaa ragga ka maqan ayib idan waxaa laga qaadanaya neefku inuu yarweyd miyaa laga qaada mise inuu hilib yaraa aduba kaas lafo la qanqaniyana oo raggo afka la dhacaana waa la hayaa maraq laka badana fuudkuna waa heer sare dad baaba hilibka mta fuudkaba ka jecelba aw qaala ama wuxuu yidhi haadaa maraqun waa fuud iyo wa badacun cadad hilib ah goosimooyin badac haddii la kor dhaba labaduba anigu waa ii reebayaa laakiin intuba waa macquul wey waa jamcu badca ah. badcaduna waa cad hiliba ah. dhowr cadoo hilibana waay ninkaas cad hiliba ah ama laba cadoo afka u saaran uu helahaya koob iyo hal galaasoo fuudana uu helaya maxaa ka maqan hal bakiiro fuuda ruux waa helayaa dhowr cadoo qayna waa helaya kugu filan hilib geella moogta waa suna fiican yahay markaa laba cad ka goosato adaaba dibirhaya kabtaaba kule ekaan waayo ayb faman shaaa ninkii doona akala wuu cuna buuri waman shaaa wadaca ninkii doonana uu iskaga tegey buuri wadna sogotin bimacnaa wadaca wuu sogotin buuri ninka markaan u yeedhno ninka xoogo waa fuudka iyo cadadka hilibka ah, danay ka haysana uu cuni khayr allah sii waana noo ducay ninkii isagu dharagsan uu iska tegi ma dhib baa jira soo kuma xumayna intaba la aamusna inagu ayb wayudhiru cayba almar'i fi اnnaasi bukhluhu wayasturuhu canhum jamiican sakhaa'uhu buuhi wadaad ninka ruuxa ceebtiisa bannaanka waxaa keena bakhiilnimadiisa saad iskaga asturanta u fiican tahay haddaad bakhayl tahay ilahay ceebtaada ma asturto mar haddaad bakhayltood gacan adag tahay ilaahay ceebahaada ma asturin wayudhiru cayba almar'i fi الnaasi bukluhu wayasturhu canhum jamiica sakhaa'uhu taqaطa biahwaabi الsakhaa'i fainanii araa kula caybin faالsakhaa'u qiطaa'uhu buui maryo waaweyn oo deeqsinimo huwo huniyo maryaha deeqsinimada huwo maxaa yeelay ceeb kasta deeqsinimaa qarisa buui haddaad fulay tahay oo deeqsi tahay ammaantaada bannaankay taallaa haddaad foolxun tahay oo deeqsi tahay ammaantaada bannaankay taallaa haddaad deeqsi tahay oo jaahil tahay ammaantaada bannaankay taallaa haddaad doqon tahay oo deeqsi tahay ammaantaada bannaankay taallaa laakiin haddaad nin rageed diraca aad tahay laakiin gacan adag tahay qaduuc tahay waad ceebaysan tahay ilah ceebtaada ma asturto ayb idan marka waa in laska ilaya hawsha ayada baab اlkhitaani khitaankii buu u baab yahay yani gudniintii buu u baab yahay أخbarna شhucayb ibn abi xamزة qaala xadaثna abu الzinaad cabdالرaحmaan can الأcraj abu abuzinaad waxaa weyaan cabdiraxmaan ma ah waxaan rabaa waa cabdulahi bn zakwaan can ilacraj cabdiraxmaan bn hurmus can abi hurayrata ana rasuul اllahi qaala rasuulka ilahi wuxuu yidhi ikhtatana ibraahiimu nabiyullahi ibraahim baa isguday bacda amaaniina sana siddeetan sano kadib isagoo oday waayeel ah siddeetan jir ayb ayuu isguday wakhtatana wuxuuna isku guday bilqaduumi gudin buu isku guday masaar jidib buu la baxay waa bacdu ahlicilmi baa saa maraya laakiin bukhaariiyo keyrkii waxay marhayaan meeshuu isku guday baa qadum loodhan jiray goobta makaanka bukhaariiyo keyrkiina saasay mareen ayb qaala abu cabdillaahi bukhaari wuxuu uhi yacni wuxuu u jeedaa qaduumka mawdican meel goob meeshuu joogay nabiyullahi ibraahim markuu isgudahayey ayuu u jeedaa adu waa masala khilaafiya bayn alfuqahaa walmuxadisiin bar waxay ku sheegaan mawdic bar waxay ku sheegaan birtuu isticmaalay ayib bay ku sheegaan intuuba waa la sheegaa almuhim nabiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam yaa ummadda ugu horreeyey ruux isguda asagaa bilaabay gudniinka laguma horrayn nebi ibraahim yacni sunnooyin fara badan oo aad u khayr badanoo fitar iyo shacaa'ir qiimo badan ah ayuu ummaddu u jideeyey wixii ka dambeeyey marka ila asagaa abul ambiya wixii ka dambeeye wixii war ambiyadu asagay ka farcantay waagi dambe ayib asagaa laga qaatay ummadduna ay ku daydeen nabi maxamedna la yidhi uma awxaynaa ilayka an ittabic millata ibraahima xaniifa raac baa la yidhi waana ijmac اlmuslimiin ana أwala man اkhtatana min الnaas inuu ahaa abuna nabiy llahi ibrahim alayh الsalaaةu wasalaam ayb weliba qataada ibnu dacaamة الsadusi markii la yihi fasir uma awxaynaa ilayka an ittabic milata ibraahima ma hiy اlmila wuxuu hi hiy اlاkhtitaan milada la sheegahaya waxaa weeyaan buu ihi <laughs> in lasgudoowey in laisgudoowey gudniinkuna sida raajixa min xayثu daliil waajib wey min xayثu daliil gudniinka waa waajib rag iyo dumar in la kala saarayo laa asaasa laha wax daliila ma laha rag iyo dumar in la kala saaraayo wax daliila ma laha haddaad tiri gudniinku ragga waajib buu ku yahay sidoo kale dumarkana waajib buu ku yahay inama الnisaءu shaqaa'iq الrijaal wاlaslu fi الtashriici alcumuum wuxuu rabbi subxaanaه wa tacaala jidaynayo ee ummadda u sharciyeynayo waxaa asal ah in la wadaago oy wadaagaan rag iyo dumarba wixii daliil soo reeba mooye oo la yidhahdo hawlahan waa hawlo dumar hawlahanna waa hawlo rageed lama hayo inuu gudniinku waajiba waxaa ugu filan inuu yahay sunnatu nabiy llaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam hadduu sunnadii nebi ibraahim yahayna nebi maxamed waxaa la faray inuu raaco sunnadii nebi ibraahim iyo miladiisi diintiis amar weeye waxaa kaloo kuugu filan inuu gudniinku waajib yahay waa sunna faariqa bayna almuslimiina wa hayrihim aba la yaqaanaaba sunno lagu yaqaano wey nebi maxamed lagu tilmaamay fi tawraati walinjiil tilmaamaha nebigu uu ley waxa annahu makhtuun ummaddiisu waa isgudaasna waa gudan yahay xataa boqorrihii heraqle iyo qolyihii reer rum waa ka warqabeen idan nabi maxamed sal ly slam fi towraati walinjiil wuxuu ku tilmaanaa inuu yahay makhtuun ummaddiisa isgudayso idan waa shicaaru lmuslimiin shicaarka noocaasoo kalena inuu waajib noqdaa muran mu waxaa kaaga daran gudniinku haddaad tiraada sunno weeye see cawro loogu bannaynhaya cawrada in la asturo la qariso waajib ma ahayn waajib bay ahayd waana xaaraan ruux muslima inaad cawradiisa fiiriso sakiiri kabiirba kuma bannaano ayb idan waxaa fasaxay ruux in tartiisa intay la kala qabto hanjabka laga gooyo sunno layska dayn karo ama la fulin karo see cawro loogu banaysanaya culammada yidhi ciidaynku waa waajib ciiddu waa waajib daliilka u weyna keensadeen waxaa ka mid a hadday ciidii isqabtaan jumco fii sunani abu daawuud wa waxaa ku sugan in aad iskaga ekaysan karto ciidda jumcaana ad ka seexanba oo hilibka salaadhici kadibna iska seexan ayib ama aad ciidda iska day inaad jumcaha tukan idan ciiddu hadday sunno tahay say jamcadii fardu farducaynkay u riday baa layidhi ma sunnaha fardu ridi karta sidoo kale shay sunnaha cawro looma banayn karo waxa cawro loo banneeyey waa wax ka xoog badan wax ka xoog badan oo ka lambar weyn ayaa cawro loo fitashaayo o loo bannaynaya idan markaa sida raajixa labada xugunba waa waajib labadaba waajib bal hadda qolyaha gaalada waxay bilaabeen isgudaan bay bilaabeen reer yurub iyo reer galbeedku hadda waxay bilaabeen isgudaan iyagoo waaweyn siddeetan jira iyo gudimo loo qaatay bilaabeen canjafka laga guro waxay dhaheen ruuxa gudan haaliban wuxuu ka nabadgalaa kansarka ku dhacaa xubnaha taranka waxaa tirokoob laga qaaday bay dhaheen lix iyo toban milyan oo bulshada caalamka ku nool oo kansar ku dhacay xubinka taran kansar kaga dhacay boqolkiiba sagaashan iyo sideed waxay ahaayeen mirdadan gudnay ayagaa qorhay maaha muslimiin ma qorin uga wad aayaatina fi اlaafaaqi wa fii anfusihim xataa yatabayana anahu اlxaq boqolkiiba labana muxuu noqday dad isguday dhehe weli waxaan leyn kuwa kuwa sfican isku guday maaha ayib marka waxay manaaficiisi markay ogaadeen dawlada hadda bilaaba tashriic ka mid tahay ya waa saas shareecada sheekh wax ka shaqaystay la waa miinaysan tahay iyadoo dhan nicmo fadhida wey malab meel fadhiyo wey maalin baa in la soo ordahaya maalin ba in la soo ordi khansiirka iska daa laga leeyihin waa la ogaada waxaa ka buuxa xeedi iyo balaayo bakteriya iyo jalatiin baa ka buuxa walooyga ka leexda waa la ogaaday waxaa ku jirta bakteriya in caro lagu dhaqamayo aan la kari karin ayib way qaadan way markale nabi maxamed baa sheegay rasuul carbeed oo laba buurood axdu ku soo koray oon weligeed meel looga bixin oon farna qorin waxna akhriyeyn baa hawlahan sheegay way qaadan waaye de maxay qaadani oo wax alla aafeeyey rabbi duleeye wey subxaana wa tacaala laakiin waxaa musiibo ah kuwii caynkaasa inaynu inagu daba oradno oon diin ka dayno iyo wanaag oon daba ruclayno oon qawaaninan ka soo qaadanno haadihi albeliya شhaر البلية ma يdحك ayب مرحب cawrada cawra fi luga waxaa weeyaan shay kastoo necabtan in laga arko fi luga haddii cawra waa shay kasta oo ruux uu necab yahay in laga arko waa asal ahaan baa loo yaqaana ama taxdiidan raggu cawradoodu waa maa bayna surati wa rukba cawrada ragga marka xudunta laga bilaabo ilaa lowyaha wey muqallada iyo waxay u qaybsantaa mukhafafa muqalladadu waa sawataynka sawataynka wey qubulkaiyo duburka baa muqallada ah inta kale waa cawra mukhafafa idan ilaa la astura waajib wey inay daruurabaa timaada mooye amaa dumarku waxaan kafaynka iyo labada wejiga ka ahayn cawro wey intaas wejiga ah iyo labadaa cumad cumad waxaan ka ahayn waa cawro abu xaniifa wuxuu soo reebaa raxmatullahi calayhi kacbaynka waxa ka hooseeya qadamiinka dumarka intaa qadamiinka waxa ka hooseeya wuxuu leey asagu cawra ma aha laakiin in la asturo waa fiican tahay laakiin daliil ma keeni abu xaniifa raxmatullahi calayhi idan taxdiidkaasaa u ron marxaba inaad aragto kuma banaano inaad aragto cawrigiisa fiiriso laguma ogolo midda kale kuma xinay gudniinku carruurta yararka aduu weyn baa lagu gudi nabiy lah ibrahim muu yaraa ikhtatana ibraahiimu isagoo ah. siddeetan jira haddii ruux weynu soo islaam waa gudaynaa marka kuma xidhna cawrada la faydhaya ilma carruur bese kuma xidhna <laughs> kuwa weyn waa ku xidhanta waa macquul leanno bacdu riwaayad ba waxay tilmaamayaan inuu sii noolaa haddana boqol iyo labatan sano isagoo sideetan isguday haddana wuxuu sii noolaa boqol iyo labaatan sano isku dar laba boqoloo sano inta naloo sheegay wey xilligaa isguday bacda amaaniin sana la yidhi haddi marka waa waa cimrigiisi wax agga ka horrey ma jiri karo waa markuu siddeetan jiro wey wuxuuna sii noolaa boqol iyo labaatan laba boqoloo sano inkastoo riwaayada iyadu aysan marfuuca ahayn boqol iyo labaatanka iyadoo marfuucaysaas min waraai xijaabda aayaddu waa laba masalaad isku qabateen waxaa weeyaan wejiga in la asturo waa banaanta waana sunna waa mustaxab culamada wax diidanna ma jiraan inuu mustaxab yahay gabdhuhu inay indhashareertaan oo niqaab qaataan wax diidan ma jiraan waana mustaxab waxa laysku haya waa maxay maa waajiba calaa sabiili wujuh miyaa loo asturi mise calaa wajhi istixbaab jumhuur اlmuslimiin waxay leeyihin wa jumhuur اlculamaa wejigu gabdhahu waa asturhayaan laakiin calaa wajhi اlistixbaab bacdu alxanaabila waxay leeyihiin waa calaa wajhi alwujuub fitna laga baqayaa bay leeyihiin laakiin midda aayadan kaleed waidaa sa'altumuuhuna fasaluu min xijaab waa arrin khusaysaa hawlihii aswaajta nabi maxamed salawatullah waslamu caleyh aswaajta khusaysaa siiqa aayadda iyo qaabka kusocotana baan caddaynaya ayib aaniyan xadiidu saxiixayn imra'a baa istastafcaa alkhadayn dhabanna madmadow ama dharbaan le wejigeed inuu caddaaba muuqdaybaa yaa ku cad xadiidka wejigeedu muuqday ayib waxaa kaloo sugan xadiidka umu sulaym sheekh albani saxiixanayo ina almar'ata idaa balagat almaxiid falaa ynbaii aw falaa yaslux an yuraa minha ila hada wa hada inkastoo culamada qaarkood daciifiyaan marka la fiiriyo marka wejigu iyo labada cmood maaha cawr ma aha sida raajixa ah waana madhab اjumhuur amaa in la asturaayo waa arrin sunno ah marxaba waa shay sunno ah oo la ammaanay oo qiimo badan gabadhu inay wejigeeda asturato hadday qaadato iska dhigto haddana ay qaadato iska dhigto haddana soo celiso waa hawlo ayada u yaalla laakiin waxaa fiican marba hadday qaadato ilaah darti inay wadato ay laasimto ayaa u khayr badan saasaa u khayr badan marxaba walaqad calimna almustaqdimiina minkum walaqad calimna almustaahiriin waxaa ku sugan inay imraa eh, xasnaa oo aad u quruxsan oo nabiga ku daba tugan jamaacada inay dadka qaarkii hoos ka fiirin jireen jamaacada masaajidka bacdu naas markay rukuucaan halkan kilkisha bay gabadha ka fiirin jireen ayib rag baa marka waxay u hormari dib u mari jireen safka dambe u geli jireen say u arkaan gabadha safka hore kusoo jirta dumarka marka inay saxaabiyaad fara badan weji banaanaayeen waa caddahay waa iska suganta ayib xagga iyaa ka hadla fadlan ku celi hadda waa dhici karta inaan fahmin kor u qaad codka sheekh cabdilfataax mhm. mhm. mhm. ilmaha a asagu hadda wax takliifoo saaran ma jiraan mukalafna ma ah ama adiga ka muslim ahaan inaad cawradiisa fiiriso laguma ogolo waa in la qaado masalada asagana waa in lagu tarbiyeeyo inuu is-asturo oo barto si hadhow isusu qaawino asagoo weyn umtala u ordi marka sida loo badan yahay waa wixii adiga ka xaaraama inaad fiiriso ruuxa weyn ka yarna waa ka xaaraam laakiin asagu mukalaf ma ah isagu mukalaf ma ah mhm. haddii ay iswaafaqaan eh, eh, ciid iyo jumco inaad ciidda tukato ood iska joogto waad leedahay waana sidii ibnu cabaas iyo cabdullahi bnu zubayr ay sameeyeen cabdullahi bnu zubayr baa ciid iyo waxaa iswaafaqay jumco wuu soo baxay ummaddii buu ciidda tujiyey kadibna wuu iska seexday asagaana amiir ahaa maka casarkii baa salaada u tukada ugu horreysay iska seexday oo hilibkiisa iska cunay oo haweenkiisa iskala baashaalay buu casarka u kacay bacdu الnaas oon fuqa ahayn siduu caddaha sheegay baa duhur tukaday ba la yidhi bacdu الnaas ba masaajidta yimaadeen oo qalqaliyeen bay duhur tukadeen wa haulaai lam yakunuu min alfuqaha ba la yidhi saxaabadu taabiciintu waa tacliiqiyeen ama alfuqaha waa iska seexdeen dacwadiiba waxaa loo gudbiyey cabdullahi bn cabaas oo la yidhi ninkaad qaraabada ahaydeen ina zubayr ahaa ee saxaabi baan ahay lahaa maanta wuxuu sameeyey ciid buu tukaday wuu iska seexday laa jumca ma tukanin walaa duhur ma tukanin salaadu u soo kaco casar baa ugu horraysay qad asaaba sunnata buuri hoostu ka firmeyey nabi maxamed laakiin asagu wuxuu sameeyey markuu nabigu ciidda tukaday jumcadiina waa ku daray laakiin ummadda waa fasaxay nabi wuxuu uhi maanta waxaa iswaafaqay laba ciidood jumca iyo ciid faman shaaa ajzaahu can aljumca ninkii doona ciiddan waxay kaga filan tahay jumcadii wa inaa mujamnicuun laakiin aniga nabi maxamed waa isku darayaab waa ciiddana waan tukan jumcana waan tukan in laakiin la yidhaahdo duhur baa la tukanaya sal ma laha wax salle ma aha bacdu alfuqahaa altaqliidiyiin baa ku nafbaxay lakin wax jira maaha imaa inaad ciidda tukato jumcana ku darto calaa ariiqati rasuul inaad ciidda tukato iska seexato calaa ruksati rasuul ruksada nabi moxamed wey waxaa kaloo la dabaqay bacdu saxaaba labadaa wej baa kuu furan laakiin duhur baan tukanaya maxaa duhur ka duhurma jumca tukatid haddaabad ciidda salaad ku dari faradkaada jumcada tuko laakiin oday waa hor laga soo guuro duhur la odhan jiray bannaanta soo celinhayaa war jira maaha bacd alfuqaha baa isku nabay lakin wax jira maaha bal inay bidcataa la odhan karaa ayib wadaadda waxay ku dhisahayaan ah, jumcadu waxay ahayd bedel bay ka ahayd cani duhur iyo hawlahaas laa bedel bedel iyo khayrkii midna ma jiraan sida hadda aynu leenahayna shariif cabdinuur xafidahu allahu tacaala ayaa fatwoonaya xafidahu allahu tacala waana sidana sunada waafaqsan wey baabu khafdi اlmarأati haweeneyda gudideeda bu baabya haweeneyda in la gudo yani khitaanku asal waxaa loo isticmaala ragga musطalax ahaan dumarka guditaankooda waxaa la yihahdaa khafdi baa la yihahdaa hoos dhig xadaثana muسى ibn ismaaciil الtabudaki qaala xadaثana cabdالwaaxid ibn ziyaad alcabdi qaala xadaثatna cajuuzu min ahli kuufa haweeney duq ah ama waayeel ah habar reer kuufa wax noo sheegtay buur noo warrantay dalxa magaceeda lagu sheegaa inay tahay gabadha ayada jaddatu caliy ibnu huraab ninka cali ibnu huraab ninka loo yaqaana ayeydii weye gabadhan cajuzada ah welina waayeelka ah waxay tihi cajuzadaas xadaatnii waxaa kaloo ii waranta anigana um اlmuhaajir abu daawud wuxuu ku sheegay gabadhaas in la yhahdo caqiila um in caqiila la yahdo abu daawud ku sheegay alruumiya ayadna laa yucrafu xaaluha xaalkeed lama yaqaano islaanta horena waa majhuula ama maqbuulo wey qaala waxay tihi um suyibtu waa laysoo qafaalay fii jawaariya min aruum gabdho yaryar oo reer ruum ah iyo aniga na wada qafanayta aniga umulmuhaajir ah ayaa waxaa laigula soo qabtay oo nala wada qabtay bay tii gabdho yaryar jamcu jaariya oo reer ruum ah facarada calayna cumaan cumaan baa wuxuu noo bandhigaa alislaama islaamka cumaan bn cafaan oo markaa khaliifkii muslimiinta ahaa ayaa wuxuu bandhigay ayadoo umulmuhaajir ahaa iyo gabdhihii kale reer ruum ee nasaaro falam yuslim ma islaamin mina xagga yaga hayrii wa hayru ukhra aniga iyo mid kale basa ka islaanay tir inay badnaayeenba meesha laga qadanaya aniga iyo gabarh kale yaa islaam faqaala cuثmaan wuxuu yidhi idhabuu sii qaada gabdhahan la taga faakfiduuhumaa guda ahiruuhumaana daahiriya oo nadiifiya an maxaa yeelay waa طahaara iyo tahiir aa maa yeel waa sunna iyo hariica min asharaa'ic wey iyo ariiq ambiyo daciif aarka cumaan inuu gabdhahaas guday oo uu tahiriyey waa aar macruufa fi laguna soo guuriyey marka la marayo taraajimtiisa lagu keeno ayib laakiin sanad saxiix ah oo sugan weli uma nihilin baabu dacwati fi lkhitaan laakiin xadiiu maciya sugan inay madiino joogtay oo gabdhaha gudi jirtay ikfidi walaa tunhiki ashimi waa sugan yaha fainahu andaru lilwajhi wa axda lizawj aw cinda albacd baabu dacwati fi lkhitaan wuxuu baab yahay in laiskugu yeedho gudniinka oo markii carruurta la gudo xoogo welimaa loo samey muraad yar loo sameeyo ole adu geesi baa tahay loo mashxarado xoogow dacwada marka weliimada loo sameeyo gudniinka icdaar baa la yihahdaa caruurta laga gowrac maxaan anaa caqiiqa ama walqal arooska zabtiisa maxaa leedahay muraadkiisa weliimo carruurta marka la gudo weliimadooda waxaa la yihahdaa icdaar fi luqati اlcarab icdaar baa loo yaqaana xadaثna zakariya bnu yaxya bnu zakariya abu zaa'ida iqaة imaam xadaثna abu usama xamaad ibn usama can cumar ibn xamزata ibn cabdillahi ibni cumara ضacfi baa ninkaa ku jira ama xaakim ibn cadiy xoogu way quweeyaan xaakim wuxuu leeyahy axaadiiu kulaha mustaqiima ama ibn cadiy wuxuu yidhahdaa miman yuktabu xadiiuhu laakiin xaafid ibn xajar wuu daciifiya qaala wuxuu hi ahbaranii saalim saalim markaa adeerkii wey ilaa xamze iyo saalim baa walaalo ah qaala wuxuu ihi khatananii waxaa i guday ibnu cumar baa guday ana wa nucayman ibnu cumar waa dee saalim aabbihii ah aniga saalim ah iyo nucaym buu na wada guday bu fadabaxa calaynaa aabbahay wuxuu noo gowracay kabshan wan buu noo gowracay buui dushaanna wuxuu ku gowracay wan xoogosha shafaa laga siiyo baruurtiis ay cunaan carurta ku ciyaara maalinkaas ayib waa in laga farxiy lan waa laga dhiijiye nimanka ma ogtahay waa laga dhiijiye waa in laga farxiyo xooguhu hilba la siiyo falaqad ra'aytuna waxaanu is aragnaa aniyo nucayn wa inaa anagu lanajdalu ku faantamayna bihi wankii naloo gowracay cala sibyaani caruurta ku faantamayno leh an dabaxa canaa kabshan aabbahay wuxuu naga gowracay wan carabkaas digaag baa ladinka gowracay iyo wax la garan waay aniga hebel markan talaguday aabbahay wan weyn oo geesu gowracay xgo marka waa martaba iyo manqabo ka dhiganaya wa ina anugu lanajdalu ku farxayna w bihi yani wankii naloo gowracay calaa sibyaani caruurta dushooda bian dabaxa inuu naga gowracay ibnu cumar canaa xagga iyaga kabshan wan naga gowracay daciifu lisnaad mawquuf cumar ibnu xamsata daciif ayb baablahwi fi lkhitaan yani waa arrin sugan laakiin oo dhaqanay carab lahaayeen oo quraysh taqaanay carruurta marka la gudo in xoolo laga gowraco welima loo sameeyey macruuf buu ahaa sharciguna ma reebin waa min baabi alcaadaad wax la diidahaya ma ah marka guri cusub aad dhisatay iyo in xoogow guriga maalintii xoogow zab la sameeyo adhi lagu laayo geel lagu gowraco iskugu yeedha wadaadada xoogow faatixooyin ku akhriyaan iyo suurat albaqare iyo wax dhiba ma laha hadday iska dareeraan dhergaan oo duceeyaanna dhib ma laha ayib arrin aad ku faraxdo marka ay dhacdo oo le hebel walaalkaa wuu badbaaday oo wuxuu ka badbaaday dhibaato haysatay ayib dhibkaasaa uu ka badbaaday yani arrin aad ku faraxdo oo sharciyan aan xaaraan ahayn markay dhacdana welinay carabtu samayn jireen culammaduna waaba ogolyihin wax diideen maan arag ayib marka gabdhaha la gudo marka wiilasha la gudo marka guri la dhiso ayib eh, xataa bacdu salaf waxay samayn jireen ma kitaabka kitaab la dhammeeyoo kale khatimaad bay samayn jireen xaafid ibn xajar raxmatullahi alayh faxubaari markuu dhammeeyey xaflad waxaa loo sameeyey aan weligeed la arag ayb bacdu salaf markay qur-aanka dhameeyaan laftirkoodu xoogow qada fiican ba intay sameeyaan ba carruurta u ducayn jireen almuhim min baab alcaadaad wax yani lagu samaynaya hawsha lagu farxayo hadday wax bannaan tahay wax dhiba ma laha waxaa soo gelaya tan hadda macalimiintu sameeyaane xafladaha maalimaanla ay qabtaane carruurtu markay qalin jabinayaan iyo xoogo buskubuska iyo xalwaxalwada iyo ay caruurta siiyaan dhiba ma leh baabka annaga waag hore ku adkayn laakiin wax si ad adag ma ah xagee bidcadu kaga jirtaa hmm. de anugu taas kama hadlaya mogtahay anuu raashinkan ka hadlaya raashinkaa la samaynhaye arrintan wanaagsan farxeeda loo samaynhaye ummadda loogu yeehaan ka hadlaynaa alaabta kale ku lifaaqeen macalimintaa lagala hadlo hawshaa kale maclinta lagala hadla alimaam ibn cabdilbar raxmatullah alayh tamhiidka iyo istikaarka wuu kaga hadla masaailkan xataa waxa la yidhaha naqiica bay yaqaaneen carabtu sharcigan usan diidin ruux markuu safar ka yimaado ramiyigood way yaqaana dhaqan fiican buu ahaa nin baa meel aaday safarkiibu ku maqnaa markuu safar ka yimaado oo reerka u yimaado qada fiican bu maalin samayn jiray markaasaa raggii reerka u imaan oo waa laiswaraysan oo maalinka meeshaas lagu manqiix oo lagu xadiidi oo way jiri jirtay hadda ma jiro waan soo geli nin gurigunba ka soo baxaaya ayb naqiicale sunno fiican ba iyadoo salafku yaqaaneen almuhim waxyaabaa noocaasa farxa ku dhisan iyo ah, khayrka ku dhisan haddaan bidco kale aysan ku lug darin wax dhiba ma wax dhiba ma laha bal cumuumka xadiidka man duciya ilaa waliimati curfin aw naxwihi baa caddaynaysa culimadu leeyihi ninkii waliimad aroos loogu yeedho ama wax la a ah wax lamida waxaa weyan ba waa kulu dacwati ila acaam cumuumkaasaana xoog badan man duciya ilaa dacwatin ayaa xadiisna caam ah idan dacwadu waa marka lagu yeeha raashiin loo sameeyey hawl bannaan ama wanaagsan ba khayr badan laakiin baatday iyo waxaan ku baasay mxuu isheg resbosal baan ku baasay iyo balaayada ma bannaan in laga qaban ma bannaano iska ilaali hawsha ayada xanuunkadana waxaan dhib lahayn baan ka hadlayna <clears throat> baab lahwi fi khitaan wuxuu baab yahay baashaalka gudniinka lagu baashaalo caruurta in yani xoogow la ciyaarsiiyo ama la ilowsiye xanuunka ila xanfaf ba haye mogtahay waxbaa loo garaacahaya waa loo badboodisay xoogo dhaanta loo jebinhaya markaas aan ikhtilaad lahayn <clears throat> allacib allahw yani allaci fi lkhitaan xadaanaa asbik ibn اlfaraj waynu soo marray sheekaas akhbaranii ibnu wahab ibnu wahab inuu sheekhiisi yahay kana wariyo sheekh kalena uusan ku lahayn waanu soo mara inta xadiidu ku leeyahy kitaabkan iyo kutubu sito dhan waynu soo sheegnay idinkeedi inta la qaala akhbaranii camr bnu xaariث ana bukayr ibna cabdillaahi alashaj iqat imaam akhraj lah اljamaca ana umma calqamata marjaana gabadhi loo yaqaana soo maray wey marjaana ee wiilkeed wax ka warin hayey caaishana wax ka warin jirtay ee aynu soo marray ibnu cadiy ibnu sacad iyo ay dhaheen ibnu xibaan waa iqa akhbaradu waxay u sheegtay gabadha ayada ana banaata akhi caaisha caaisho walaalkeed gabdhihiisii ayaa ukhtutinna la guday ama ukhtinna la guday ani laba tood buu qoray bacdu nuskhna way qorayaan hal bay qorayaan almuhim gabdhay caaisha eedda u tahay baa la guday gabdhihii ukhtutinna waa la guday faqiila licaaisha caaisha waxaa lagu yidhi alaa nadcu lahunna miyaanan ugu yeedhan gabdhaha ma ugu yeedhnaa man yulhiihinna ruux mashquuliya ilowsiya xanuunka ayib gudniin gabdhaha la gudana waxaa weeyaan yani hawlaheenni shuqulkuma laha laa sunna walaa hayrkeed wax muslim oo qaba xata almutaakhiriin mina shaafici wax qabaa ma jiraan waxay soomaali gudniin u taqaanina hore wax jira ma aha waa mula iyo tamiil weeye habartii sidaa wax u gudanaa gabadhaa wixii dhaawacee ku yimaada waa lamka dhabhaya wixii dhaawacee ku yimaada magteeda in laga qaado wey dhiiggeeda laga qaado gabadha hadhow kale xanuun baa ku dhici dhalmadeedii baa dhaawac geli markay guursato dhaawacmaysaa intaasoo dhib bay la kulmaysaa intay dhakhtar howlaha dumarka yaqaana loo geeyo yaa waxaa la odhan qiyaas dhakhtarow dhibka uu guniinka noocaana gabadha u geysta markuu qiyaaso reerka gabadha waxaan leenahay intay gabadha noocaa loo gudo wixii daawa idinkaga baxay meel kuso qora intaad dhakhtar geyseen daawana idinkaga baxday meel ku qora laba milyanoo shilin habartaa laga qaadahaya hawshaa iska ilaaliya khatar wey aaniyan ciqaab iyo cadaab baa ah. haddaan rabbi subxana wa tacala usan wax sharciga waafaqsan ma aha culummada muslimiinta xataa axad qaba mana arag ayib gudniinka marka noocaasay u qaateen reer galbeed iyo reer yurub iyo gaale iyo wixii la halmaalay iyo soomaali u dhaga wadangaalada gaalada markaasay b b c ka hadleen gudniin ma jiro kulu naaciqin laha naaci maxaa la yidhi kulu naaciqatin laha naaciq kulu saaqitin laha saaqit idan ruux kastoo naaci yidhahda inba u sacbay haddaan caawa la soo fadhiistay waan duulaa sideeduba in baa iska aamin ah, maalmo badan baan ku weynaa kuwaaska dhib maalmo badan baan ku weynayba cirkaad jirtaa idan mushkilo wey sheekh dadkan waa mushkilo dibi la dhoodhoobay qoom dhan baa caabuday dibay arkayey marka la samaynayey oo xulladii biladii laga qaada lagu sameeyey bay aamineen mushkilo wey gaal soo taagan oo il fuursan oo khariban oo faraloo ruu bini aadamaad aragto bay dad dhihi doonaan rabbi baa tahay oo daba kacahaya kuwaa yidhi sayidina cali ilaahay baa tahay anta huwa war maxaan ahay huwa huwa baa tahay ilaahay baa tahay baa ilahay la daba taagan yahay ambiyo iyo rusul la daba taagan yahay lama ra'aytu amra amra munkaran dacawtu ajasku naari wa dacawtu qumbura bui cali markaan arka hawsha inay khriban tahay xorod baan jeexay buu ihi markaasaan xaaba ka buuxshay dab baan shiday qumbur maaliba ku gur kulligoodba markii ilaa toban lagu guray intii soo hadha waxay dhaheen haddaaban hubsanay inaad ilaahay tahay haddaan hubsannay inaad ilaahay tahay maxaa yeelay liannahu laa yucadibu binnaari ilaa rabu naar bilow si dhitabdhe waa yahay balaayo musiibo wey ayib caaisha waxaa lagu yidhi gabdho way xanfafhayaan way xanuunsanayaan ma ugu yeedhnaa ruux mashquuliyo xogow daahiya qaala waxay tidhi balaa haa ha loogu yeedho fa arsalat waxay u farhin jirtay ilaa cadiyi baa ii qoran cadiyi lawaa magacaas inuu musaxaf yahay ama muxaraf yahay baa loo badan yahay ilaa muqanin ayaa saxiixa oog tixda tariya ama gabyaa ah yaa loogu yeedhay faataahunna gabdhihii u yimid gabdhihii mark intu istaagay buu u ammaani oo u badboodahaya ayb famarad caaishatu baa soo martay fi lbeyti guriga gabdhihu dhex fadhiyeen asna uu ku badboodahaya ku gabyahayey bay soo martay fara'atu waxay aragtay caaisho yatahanaa asagoo geeraaraya ama heesahay wa yuxariku dhaqdhaqaajinhaya ra'sahu madaxiisa daraban marqaan dartii ma ruux wax qaadayo inuu madax yar gundhiyo oo wax ku dardaro qasab wey xalladayn wax ku daraban wa kaana daa shacrin kaiir timo badan buu lahaa xoogu halab buu lahaa timo dheeroo halab ah ayuu lahaa daa shacrin kaiir caaisha marka fiirisay ninkan timaha badan ee madaxa gundhinhaya ee marqaansan iyo gabdhaha yararka ee daawanhayo fa qaala waxay tihi uffin uf dufa ku baxday tiri kan bixiya wax khariban weeye war xoogu tix buraanbu gabdhaha u tiri baan ku ogeyna madaxa gundhi oo marqaan baan ku ogey biciya tiri shaydaan weeye shaydaanun shaydaan weeye akhrijuuhu akhrijuuh bay tiri alla saaro caaisha kuwan maanta jooga da arkilahay maxay dhihi lahay nin iska tama dhowro keligii badboodhayo gabdhaha xoogoo tix u qaadahayo sugaan yar u qaadahayo bay leedahay waa shaydaan halla saaro ayib waxaan hadda loo yaqaana khinaaga iyo muusiiqahan iyo darabka iyo noocan waxay carab taqaanay ma ahaba asal maysan oqon waxa noocaas hinaa alcajam bay u yaqaanaan wax la yaqaano wey xilligu waddanka soo galeen waaba la yaqaanaa soomaalidu waxaan may taqaanay durdur iyo waaberi iyo balaayadan iyo hoballahan waxaan maysan aqoon xogow marka masigo la tumay xogow sugaan yar loo tariye iyo marka maalin aroos meel ka dhaco gabay yar iyo xogow tix iyo xogow guurow iyo ama shirib iyo walasaqe iyo xunbasdaanti iyo xogow aan dhib lahayn oo ninku u badan uu saan ku badboodo ama eh, darba lagu badboodo baa iska jiri jiray laakiin balaayadan laistimbanhaye khariban ee waxan ma jirin gaaliyo xaggiiba ka yimi ayib baabu dacwati dhimiyi wuxuu baab yahay ninka dhimiga bimacnaa ahlu kitaabka hadduu kugu yeedho allabari ama muraad ama waliimo ama soori kugu yeedho maxad samayn adhimi yani ahl kitaab buu ujeeda xadaثna axmed ibnu khaalid ibnu muusa saduuq qaala xadaثna muxamed ibnu isxaaq ibnu yasaar saaxib اlmagaazi can naafic mawla bni cumar can aslam mawla bni cumar alcadawi qaala lama qadimna maca cumara ashaam lamaa qadimna markaan la soo gallay maca cumara ashaama shaam aanu la nimid cumar madiinuu ka yimid waa kii shaam yimid baytulmaqdis aaddaa yimid ataahu waxaa u yimid addihqaan guddoomiyaa u yimid beeldaajiya dihqaanku waa tuulada beeraleyda ninka horjoogaha u ah waa guddoomiye degme niman beeraleyda meel degan ninka dihqaan la adu waa nin nasaaro oo qolyahun meeshaa deganaa mas-uulka ahaw faqaala ninkii baa wuxuu hi dihiqaanka ahaa guddoomiyihii yaa amiira almuminiin muminiinta amiirkeedo inii qad sanactu laka acaaman raashin baan kuu sameyey sooriyaan kuu sameeyey ayib fa uxibu waxaan jeclahay an tatiinii inaad ii timaadood ii keento biashraafi man macaka inta kula socota ogaasyahooda muslimiintan kula socday iyo madiine kaala yimid iyo ciidankii shaam sii joogayba ashraabtooda ugaasyahooda iyo raggooda akhyaarta ah isoo ururay buuri fainahu inaad ashraabta ii keento adnada ii timaado aqwى lii fii camalii camalkaygiiso ridaystaasa ii xoog badan buui haddaad tira ashraabta waan kuu keeni hadde waan fagiijin hayaa buui alaab baan diyaaranhaya haddaadana xoogu waxaan kuu keeni hayaa raghoosaad iyo xooguu xerdhihi maynaya adna la qabsanayni iyo xooguu rag allow sahlaan keenihaya anugu xooguu booshaan walaaqimo iyo mishaaribaan walaaqahaya waxbaan ka walaqsiinaya ayb fainahu aqwى lii fii camalii hawshay iyo suuryadayda taasaa ii xoog badan buui wa ashraf lii anaa ii sharaf badan buui xagga sharafta iyo magacana taasaa ku wanaagsan hor wanaagsan qaala cumar wuxuu yidhi inaa anagu laa nastaiicu soorida waa yeelaynaa laakiin kaniisada geli mayna ku dhexcuni mayna anaga cumar nin wax loo qarinaya ma inaa anagu laa nastaiicu ma awoodayn an nadkhula inaanu gallo kanaa'isakum kaniisadihiinna haadihii ee tan ah maca suwari alatii fiiha ayadoo weliba suurooyinkii iyo waxaad laydeen maryamo weeye iyo cisaad laydeen ay ku sawan yihin anagu geli mayno guri weyn oo saafiya waan dhex fadhiisanayna wax ku cunayna awood addoonta dhex istaagoo ku boodbooda laakiin meel sawir iyo sawirna ku yaalaan iyo tamaaiil ilaahay macsiyadii ay ku taalla dhex fadhisan anagu geli mayno ayb maca suwari sawiraha lala qaba alatii fiiha fi lkanaa'is daciifu isnaad mawquuf buu sheekhu yidhi fiihi cancanatu bn sal lakin aarku waa saxiix haaya weliba aad buu saxiix weliba u yahay maxaa yeelay maxamed bn isxaaq waxaa kaloo mutaabaceeye ayuub ibna abi tamiimata sakhtiyaani cubaydillahi bni cumar iyo keyrkoodba can naaficin bay ka wariyeen waana aar saxiixa sidaa darteed sheh alban raxmatullah al aarka wuxuu ku saxiixiyey fii kitaabihi athamar almustataa fi fiqi sunnati walkitaab qismiga u dambeeya laga fiiriy bukhaarina wuu ku tacliiqiyey aarka fii saxiixihi baabka konton iyo afraad fii kitaabi asala waxaa kaloo soo saaray ibnu mundir fi lawsat cabdirazaaq fi lmusanaf ibn abi shayba fii musanafi waa aar marka saxiixa ibnu cabaas iyo cumar iyo keyrkood waxay odhan jireen kaniisadu hadday sawir leedahay ama tamaaiil leedahay lagumana tukan karo lamana geli karo hadday laakiin sawir aysan lahayn iyo wax taallaa ama wax sawir aysan ku olin waa lagu tukan kara hadaad u baahato soolina waa lagu cuni karaa ayib baabu marka taas macnahu bukhaari wuxuu ka qaatay oo uu leeyahay ninka dimiga hadduu kuu yeedho yani sooliisma la diidahayaa meesha kuma caddo waxaa marka ka qaadanaynaa in ninka gaalka hadduu sooriye kuugu yeedho wax mukhaalafa sharciyana aysan jirin aad aqbali karto sida nabi maxamed ba ninkii yahuudiga ahaa abushaxm ninkii loo yaqaanay uu madiine ugu yeedhay kadibna anagu u yeedhay baabu khitaali اlimaa'i addoommaha in la gudo buu baab yahay xadaثna muسى بن ismاعيiل التbudki qاal xadaثna cabdالواxid بن زiyاad الcabdi xadaثtna cajuuز min أhli الكufa xadika haddaynu soo marayna wey can jadaةi عaliي بن غuraab qaalat xadaثnii um الmhاaجir qaalat subitu wajawaariya min aruum anaa lasoo lasoo qabtay wajawaari yani maca jawaari wowdan wowda dhihi jirta waa maxay waawlmaciya wowda u taqaane wy mafcuulu macahu ma taqaane warkiisi wy min aruum facarada calayna cuثmaanu alislaam falam yuslim mina hayrii wagayru ukhraa faqaala akhfiduuhuma watahiruuhuma fakuntu waxaan aatay gabadhu akhdumu cumaana umlmahaajir waagi dambe markaan islaamay ee la iguday cumaan baan u khidmayn jiray hadda aarkaynu soo marayna baabu اlkhitaani الkabiir nin weyno waayel hadduu soo islaamo maxaynu ku samaynaynaa xadaثna sulaymaan ibn xarb alأsdi qaala xadaثna xamaad ibn zayd ibn dirham الbasri can yaxya bni saciid ninka waa kuma yaxya bn saciid alqaطaan mise ansaari ansaari ansaari lanna qaطaan wuxuu dhacayaa dabaqada xamaad xmaad dabaqadiisu dhacaa weligeedn ka fakan axmed saciid alansaari ayaa ama saciid musayb wax ka wariya ama taabiciga saxaabi wax ka warinaya ayb ama ninka kale axmed saciid alqataan alaxwal fii meesha xamaad bu dhacaya sheikhu sheekh wey sheekha bukhaari sheekhiisu noqonaya ama hadduu dabaqaad saddexaad ama afraad kugu noqdo waxaa weeyaan ansaari can saciid ibni musayib can abi hurayrata qaala ikhtatana ibraahiimu ibraahiim ayaa isguday salawaat ulah wasalam wahuwa ibnu cishriina wa mia asagoo boqol iyo labaatan jira haddaynu waxaanu soo marayna asagoo jira siddeean riwaayada horaa saxiixa yaa xoog badan uma caasha wuxuu noolaa bacda dalika amaaniina sana asagoo boqol iyo labaatan jir isguday wuxuu sii noolaa siddeean sano idan laba boqoloo sano ku dhinta wey qaala saciid ibnu musayib wuxuu yidhi ibraahiim awalu man ikhtatana xadiidkaa hore qaybta hore marfuucada ah qaybta hore mawquufada ee abu hurayra asagun ku eg laakiin marfuuca ila rasuul ma asixin nabi maxamed in loo rafciyo xadiidka abu hurayra xadid kalaa jira laakiin ma asixin laakiin mawquuf calaa abi hurayraan haynaa in asagoo boqol labaatano isguday siddeetan sano uu sii noolaa laba boqolo sano laakiin riwaayada saxiixa fi saxiixayn wuxuu ahaa inuu siddeetan sano isku guday bilqaduun meesha loo yaqaan laakiin macaani sugan oo kale kuu sheegaya saciid wuxuu ku yidhi ibraahiimu awalu man ikhtatana ibraahim wuxuu ahaa ruuxii u horreeyey isguda wa awalu man adaafa ruuxii u horreeye ummadda martisoona uu ahaa martisoo dadka hore keligood bay iska cuni jireen ama ahalkiisa iyo qaraabadiisa laakiin ruux ajnabi kaa ah iyo socoto muslimiin iyo dad islaameed inaad martisoorto ayib waxaa la sheegaa bacd alqisas ay sheegaan nabilah ibraahim baa wuxuu u yeedhay keligii cunto muuse cuni jiray maalin buu dondoonay dondoonay wuxuu ruu la cura raashiinkii ruux ninbuu soo helay markuu raashiinkii soo fadhiistay wuxuu ihi qul bismi war bismi illah marka gacantaad gelinayso markaasuu maba aaminsanayba waxaad sheegayso gaal buu ahaa gaal buu ahaa maba aaminsanay buui war xeedhada iga kac buui iga daran tahay xeedhadu ka cagey ninkii markuu tegey oo dhaqaaqay yaa ibraahim waxaa loo soo diray jibriil malagii baa u yimid waxaa lii nabi ibraahimo ilahay wuxuu ku leeyahay addoonkayga asagoo sidaa ah ee uu kufrinhaya yaan laba boqoloo sano aan irsaaqaya anugu weligeyn aan raashin aan ka celin isagoo gaal oo kaafir ah ayaan yuu joogaa awooddayda ku socdaa nicmada rabbi buu ku nool yahay weligeyna raashin kaga celin intan yarta adugu xeedhada ah, bisinkii basudi kaga caysato aniguna saasaaba ku wadaaba markaasuu ka daba orday oo niya bal soo naqo waa la helay adeerashin wax ka cun markaasuu yiri see wuxuu jiraa ilaahay baa i canaantayoo addoonkaygaas isagoo kaafir bii ah ay u kufriyey ba haddana irsaaqa aduguna maanta xeedho yaroo bisinka u qaban waayaad ka caysatay saacaddana islaam hayaaba tawxiidkii qabo saasuu ku islaama way sheegeen bacdu qisas baa sheega laakiin ma aqaano israa'iliya mise waa wax sugan almuhim nabiy llahi ibraahim nin deeqsi ayuu ahaa oo ummadda martisoora awalu man adaafa awalu ah. man dayafa dayf martisoor isaga ugu horreey qur-aankana lagu sheegay fa jaaa bicijlin samiin fa jaaa bicijlin xamiid qur-aanka lagu sheegay ayb ibnu taymiya meesha tacliiq buu saartay wuxuu leeyahay hilbaha waa in la cuno hilbaha xoolaha loda iyo geela iyo aiga in laga dhargo white mid iyo waxaad sheegeysaan mxu aha soo white mid ma hilibka cad digaag iyo kaluuna waxaad ku waregeyseen saxba kuma jiraan nin hilib waaya baayaa cuna nafta qabata soomaali asal ahaan ninkii oon xoolaad waayeen baa malayga iyo digaagta ka wareega sooma iyo shimbiraha iyo asal ahaan saasay ahayd markii reemiil ahayo xoola dhaqatal ah wixii un reexeebeeda marka ama reedeexada mooyeen si kastaba ahaatee laakiin fikirka ah in hilibkan xoolaha laga carro waa fikr yahuudiya fikr yahuudiya israa'iiliya wey iska ilaaliya ayagaa marka laga xarimay hilbihii e, qaybo ka mida laga xarimay ayay baqal iyo cadas iyo khudaar iyo wax ka daba wareegaan waana madhab ka soo jeeda niman leh neef nool oo ruuxle in la gowraco hilibkiisa la cunayo waa bahalnimo bahalnimo wey mabda hadda waxaa jira layihahdo wax hiliba lama cuni karaba leanna ruux baad dilaysaa nafta ka goynaysaa ood cunaysaa bahal baaba tahayba libax baa tahay iyo haramcad iyo muuqshabeel baa tahay meelaha khudaarta iyo geedaha laska cuno waa mabda jiro galbeedka yurub ka jiro loo ololeeyo kas waa nabati nabati caynkaasay dhahaan adug ku taallo maa almuhim wuxuu leeyahay ibnu taymiya raxmatullah ala dad maqasho khudaar khudaarka dawareedgeed iyo waa laxmalmasaakiin yahawahaas waa dhaqan yahuudad hilbaha la cuno lannu martasuurka u horeeyey ee la fidiyey nebi ibrahim baa fidiyey ilaahna wuu ku ammaanay fajaaa bicijlin samiin martisuurka marka hilbaha waa in la cuno caqligay kordhisaa geesina bay keentaa maskax bay dhagahan lama beelo ama waxyaabahan kale waxba tari mahayaan cadiya caanaad dhihi jirteen taasaa fiicnayd cadiya caana ma garanaysaan hawlahaasa fiicnaa ab wa walu man qasa shaariba shaaribta nin gaabiye ba ugu horreeyey shaarubtan ruux jaroo gaaba isagaa ugu horreeyey wa awalu man qasa dufra cidyaha wax jarana isagaa ugu horreeyey wa awalu man shaaba ruux ciroobana isagaa ugu horreeyey dadku timihu marka hore iska midoobaan jireen laba boqol shan boqol timihu waa madow yihiin ruux timihiisu isbedelanoo caddaadaan isagaa ugu horreeyey fa qaala wuxu uhi yaa rab rabbigayow maa haada inta galagartay laakiin timaha caddaaday maxay yihiin oo waxaan arki jiray ma ahe qaara buxulu waqaarun waa yeelnimo wey waqaar waa deganaansho xasilooni waa yeelnimo qaala yaa rabbi zidnii waqaara hadday wanaag tahay zidnii waqaara inay waqaarta dadku ogyihin ciraa igu taalo kule been sheegi ma ciraa igu taalo in ruuxuu garka cad ama cirada leh ama waayeelkaa ah inuu kaa degan yahay oo ilaahay kaaga dhow yahay oo wax adugu aadan ka xishoonaynin uu asagu ka xishoodo waa hawla loo baahan yahay wey maalik baa soo saaray asarkan laftirkiisa can yaxya bn saciid alansaari can saciid musayib صaxiixu اlisnaadi mawquufan wa maqطuuca bimacnaa qaybta hore abu hurayre waa mawquuf صaxiixa qaybtan dambe saciid musayibna waa maqطuuc صaxiixa lanno xadiidka hadduu ku taagan yahay cala taabici waa maqطuuc cala saxaabi mawquuf saasuu shekh iskugu xidhay xadaثana muxamed ibn muqatil qaala akhbarana cabdالlah ibn اlmubaarak qaala akhbarana muctamir bn sulaymaan qaala xadaثanii salim ibn abi dayaal ثiqaة imaam wa kana صaaxiba xadiiثin in xadiidka yaqaanu ah ninka isaga qaala wuxuu yidhi samictu اlxasan bukhaari xagee ka rabaa marka in ruuxa weyn la gudo ibraahim baa isguday asagoo siddeetan jir ah ama wuxuu isguday asagoo boqol iyo labaatan jir ah idan famaa baalu marka waxa wey nin hadda soo islaamay oo soddon ama afartan ama konton jira hore laga gudahayaa samictu xasan ibn abiاlxasan اlbasri yaquulu asagoo leh amaa tacjabuuna miyadan la yaabaynin miyo ardaydiisi buu la hadlahaya miyadan la yaabaynin yacni maalik ibnu mundir maalik ibnu mundir wuxuu samaynayo ma la yaabtaa nimayo maalik muxuu sameeyey camida wuxuu u qasday ilaa shuyuukhi niman duqay oo waayeella ah oo min ahli kaskara ahli kaskar waa magaalo magaceedu wey waa qarya ciraaqiya bayna kufa walbasra magaalo yar udheaysa kuufiya basr udheaysay weyaan ayb qole waayelo markaa soo islaamay diinta soo galay buu ninkaa mundir maalig ibnu mundira guday marka asagu xasan wuxuu qabay ninku marba hadduu waayeelo oo weynaado haddii hanjafkii qundulka laga goyo waxaa laga yaabaa in uu teetan wax qaabo oo saraayeeyo oo ninkaa u dhintaba hawsha markaa la daayo ruux intuu curdanka yahay dhallinyarada yahay lala kaco laakiin mar hadduu tanacsi noqdo oo weynaado faraha laga qaada u dhihi jiray ayib aslamo oo islaamay nimo loo soo islaamay aslamo fafatashahu markaasuu fatishayn yaa fatishay maalik bnu mundir faamara bihi markaasuu amray in la gudo fakhutima markaasa la guday wa hada shitaa yani xilligan shita waa xilliga daran ee qaboobaha ah iyaga toda qaboobo shito ka yahay mise sayfka qabooba ah idan xilligaasu guday buu i fabalaganii waxaa soo gaadhay ana bacdahum maata inuu dhinta barkood marka daayaan lahay in hadduu daayo maalig ibn mundir raggaa maysan dhammaadeen bu wuxuu ihi marka walaqad aslama waxaa islaam haddan xasan ahay maca rasuulilahi aruumiyi nin reer room oo nasraani ah rnj dadka u wey reer roomka wlxabashiyu famaa futishuu can shayin waxba lagama baadhin hala fiiriya ma gudan yahay iyo ma gudnaya lama dhihi jirin laakiin ibn shaaba zuhri iyo taabiciintu ay u badan yihiin iyo jumhuur ahlicilmi sida yaqaan waxaa weeye sagiiri kabir loo kala qaadi maayo yani waa shaciira islaamiya ruuxu waa in la gudo lakin hadduu dhakhtar caddeeyo in ruux u dhimanayo ama dhib qaadahayo waa la iska dayn karaa hadduu ruuxu yidha anugu waan soo islaamiyaan lay taabanin laakiin waa la daynhaya oo dhexdeera niman jalwa ayaa diinta oga baxay gudniinka asaga soo lidama sheegi meelo dhowbay dhacday tw tgii meelahaasay ahayd saddex jalwaa soo islaamtay markaasa le waa lida gudhayaa maxaa liku samay alaabtana layga goynhayaa waxay dhahe anagu maya hawshaa kuma jiro islaamka waa runaan laakiin nadaaya hawshan la taaban wadaadkii islaamiy wuxuu ri haddaan laydinka goyn islaamka ka asixi haddaan labadan ladiga goyn wax islaan ladaga soconaya laba arko waxay dhan waan soo tashanaynaa saddexa nin labaa noqotay diinta ka baxday nina wuxuu ba halaga goy inti la soo xiyo ama arkahayo wax ma dhawri kare hala soo xiyo tay way dhacday <laughs> siduu tirigi ba idan ruuxu waa inuu fiqiga la socdo wuxuu haddii ruuxu ama waa gudniinka waa sunade ama waa waajib dheh hadday uu ka hor istaaga islaamkii faraa laga qaadi waa la iska day saxaabada wuxuu waan islaamaya lakin bishar anugu waxaan ku islaamhayaa laba salaad basan tukan buuri diinta waan sooge laakiin anugu fajarka iyo casarka basan tukan duhur iyo casar iyo kuma jiro nag wuxuu iska islaam oo diinta soo galay markuu muddo casarkii fajarka tukan hayey islaamkay u macaanaadee shantii buu tukaday qabiil dhanoo reer juhan wa nabi maxamed anagu ah, halgan jihaadna kuma jiro zakana kuma jiro jihaadka waa lagu dhammaadaa halganka rag baa ku leeanay gabdhaa ku agoontoomahay rag dhammaadana anagu tawramahayn zakana xoola laska qadaa kuma jiro laakiin soonka iyo salaadaha nagu daaiyo xajka hawlahaas nabi wuxu uri waa soo islaama kulligii cumar waxay dhah nabi maxamed geeli mayna seefaan kaga shaqaynaynaa nabig wuxuu faraha ka qaadaa markuu islaamka u macaanaado sayusadaquun yujaahiduun wayna halgami doonaan sakada way bixin doonaan sidii bay noqotay qabaa'ilka weliba loo baxsaday gaalajabiy ah waagi dambe ree juhayna idan waa inaad fiqi la socoto haddaad tiraasi wesi yeeli maa mar haddaadan aan kaa goynayn soo mushkila maaha ala iska ilaaliya hawsha iyada marxaba sheekh albanigu wuxuu leeyahay haddii amiir muslimiina la helo imaam xaakim muslima la helo oy dad soo islaamaha yidhaahdaan anagu waan islaamaya laakiin bishardi saddex salaad baan tukanayna amiirka muslimiinta heshiiska u geli karaa buu leeyahay xukunkuna waa baaqi laakiin waa in la helo imaam muslima oo yutabiq ashariica alislaamiya hawshana taxakumi kara laakiin hawla xasaan hadda ka hadli kara ma oo dhihi kara anaagu yeeliya soo soco waa hawl imaamka u taalla iyo xaakimka u taalla wey nina wuxuu nabi maxamed nabiga ku yidhi islaam aslim ya fulaan kaasuu yii ya rasul inii ajidunii kaarihan wuxuu nabi maxamed islamka waa nacma iga daa nabi wuxuu ihi aslim wain kunta kaarihan walba tawxiidka ku dhawaaq aba necmaatidi ashhadu an laa iskaga dhawaaq kadib islamka u macaanaaday yani waa in wixii wax badan la socota la doonhaya dadkan weliba eh, ladooda gaalada iyo soo islaamiyo iyo waa in fiqu dacwa ila ahli kitaab ama ila hayr اlmuslimiin aad loo baro wey daraasada qaataan ayn ka socon ayb صحيح الإسناad موقوفا ومرسلا xadثna cabdالعaزيز بن cabdاللh الأweyسي قال xadثnي سuلayمان بن بلال عن يuنس بن يزيد الأyلي عن iبن شhاب الزهري قاaل kاna الرaجuل ninku wuxuu ahaa إida أسلمa markuu soo islaama ruuxa muslimka ah umira bالاkhtitaani waxaa la fari jiray dhaqanka annagu aan soo gaarnay saxaabiya taabiciin inuu isgudo wain kaana kabiira warka xasanna kuma jira haba weynada waa la gudi ayib bal caطaa wuxuu dhihi jiray laa yutimu islaamu xataa yaktatim nimanka ka diiday nimanka jalwada ahaa inay caddaay meelaha ku dhigeen ba laga yaba laakiin ayib <laughs> xataa hadduu siddeetan gaadho waa in la gudo odhan jiray ibnu cabaas iyo jaabir ibnu zayd waxaa laga wariyay cikrama waxaa laga wariyaa ninka hanjafka qabeen gudnayn gawraciisu inuu baktiya neefkuu gowraco inuusan xalaal ahayn reemiyig way yaqaaneen wiil nadaf oo aa cuni maayo muxuusata hawlaha remiyigu ma ogolo islaan xaayodo ah iyo haween waxay gowraceen iyo kuray aan gudnayn wuxuu gowracay laga agbixi maayo sal mala waxaaso dhan bashe ruuxu muslimka ah ama xaayadla ha noqdo ama qundul ha ku yaallo ama hanjabku ha ka lamadee wuxuu gowracay waa gowracanya hadduu bisinkii u qabto yani ariiqada saxda u maro madaba jumhuur alculamaa way khilaafeen ibn cabaas iyo keyrkii hada wabilaahi atowfiiq